نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر وحباب يهي ما ذكر وحي الله وفي ذهاب موسى نبي موسى عليه الصلاة والسلام تبتنكي وتبين في البحر بدأ وكتبين ila alkhadr khadrna wuu tagay haada waa la fadxinaya daakana waa la hoos dhigaya khadr sidaa waa la yidhaahda waxaa kaloo banaan haada in la hoos dhigo daakana la sukuuniyo khir sidaa kan dhig labadu waa kuu banaan wuxuu u baab yahay nabi muuse calayhi salaatu wasalaam inuu badda fuulay si uu la kulmo khadr calayhi salaam sida kitaabka alle subxaana watacaala marka arkayno ama ka fahmayno waxauu tilmaamaya musa inuu bariga ku socday eh, badana waxay fuuleen markay saada kulmeen badda waxay fuuleen oo badda uu fuulay oo doonta uu fuulay markay khadar isu yimaadeen doona badday wada fuuleen markay iyagoo wada socda marka halkana waxaa laga fahmayaa inuu leeyahay badduu fuulay si uu u gaadho khadr u gaadho fi baxri muqtari ila alkhadr markuu usii soo marka taa culimada qaar waxay kaga jawaabeen waa sidaas muddada badankeeda barriguu ku soconay laakiin markii ugu dambaysay jasiiro badda gudaheeda ah ayuu ugu tegay baddana waa fuulay daahirkeeda maqsuudkii uu u socday muusa calayhi salaam oo cilmiga iyo faa'iidaysiga ah maqsuudkaasi wuxuu xasilay badda dhexdeeda oo markay badda wada fuuleen ayuu ka faa'iiday marka intaasoo dhan baa laysku ilaaq khadir la kulankiisa iyo cilmigii uu ka faa'iidaysanayay waxaasoo dhan baa laysku qaaday ee kulankiisoo keliya maaha iyo wa qowlihi tacaala qowlkii alla uu yidhi hal attabicuka ma ku raacaa oo muuse uu lahaa calaa an tucallimanii inaad i barto mima cullimta baray xaggiisa xaaluu ka yahay rushdan hanuun rushdan iyo rashadan waa laba rushdan oo mima cullimta qaacidadu waxay tahay aljumal bacda annakiraat sifaat wa qablaha axwaal wa qablaha axwaal lakin haaliban qaala waxa uhi xadaanii muxamed bnu qurayr الzuhri muxamed bni qurayr bn اlwaliid الzuhri baa la yidhahda qaala waxa uhi xadaana yacquub waa yacquub bnu ibrahim bni sacd bni ibrahim bni cabdiraxmaan bni cawf sacad ibni ibrahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf oo in badan ina soo maray wiilkiisii wey qaal waxa ui xadaanii abi waa sacd bnu ibrahim can saalix isna waa inugu soo noqnoqday waa saalix ibnu man ibni kaysaan almadani ilaa hadda saalixaynu hayno waa saalixaas wey can ibni shihaab aلzuhri xadaa ana cubayd allah ibni cabdillaah wa ibni cutba ahbarahu wuxuu uga warramay can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma anahu tamaara inay doodeen ibnu cabaas huwa isaga iyo wlxuru bnu qays ibni xisnin ilfazari labadoodu inay murmeen fii saaxibi muusa muuse saaxiibkiibay ku doodeen ma khadir baa mise qof kale alxuru bnu qays waa saxaabi walibana wuxuu ka mid ahaa culimada waa inoo iman doonaa xadii cumar bn khaaab alqura dadka quraada ee cilmiga leh xilligana quraada xaafidka oo keliya aqoon ninku qur-aanka badsado cilmigana waa badsaday laba kale hadhaya may ahayn culimmada majaalistiisa majlisa cumara wa mushaawaratihi bay ahaayeen ninkanina kamid buu ah, ah. faqaala bnu cabaas waxau hi huwa isagu khadirun wey famara bihima waxaa soo maray iyagoo murmaya ubay bnu kacab fadacaahu bnu cabaas ibnu cabaas baa u yeedhay inii anigu tamaraytu ana waanu doodnay iyo wasaaxibii saaxiibkaygan labada iyadu waa doodnay anadaas damiirkaas ayaa lagu faslinaya in wax lagu cadfo min baab fasli baa loo keenay tamaraytu wasaaxibii jumhuurta luqadu waa diidan yihiin wain calى damiiri rafci muttaصil caطafta fafsil bاdamiiri اlmunfasil aw faصili ma wbila faslin yari fi nami fashiya waacfahu ctaid laakiin qaar naxwiyiinta ka mida ah ayaa baneeya laakiin jumhuurtu saasay leeyihin waa in wax lagu kala fasliyaa uskun anta wa zawjuka ayib inii tamaaraytu ana waaaxibii haada kana wa alxuru bnu qays waxaanu ku murannay fii saaxibi muusa muuse saaxiibkii waa kuma ninkay saaxiibeen alladii kaasoo sa'ala muusa muusa uu weydiistay asabiila wadada ilaa luqiyihi kulankiisana loo gaadhay qaabkii uu la kulmi lahaa iyo waddadii lagu gaari lahaa uu alle subxaanahu watacaala u weydiistay hal samicta nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ma maqashay yadkuru isagoo sheegaya shaanahu xaalkiisa qaala wuxuu uhi nacam samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam baynama muusa xilli muuse fii mala'in kooxuu ku yahay oo min bani israa'iila reer bani id xiligaaba jaaahu waxa u yimi rajulu ninbaa u yimi faqaala waxa uu yii hal taclamu ma garanaysaa axadan qof aclama minka adiga kaa cilmi badan qaala muusa waxa uhi laa maya waa sida uu malaynayay fa awxa allaahu alla waa u waxyooday ilaa muusa muuse waa u waxyooday isaga ayaa kaa cilmi badan fasa'ala muusa muuse waa weydiistay alle asabiila ilayhi waddada lagu gaadhayo fajacala allaahu alla waa u lahu isaga alxuuta kalluunka aayatan calaamad baa looga dhigay wa qiila lahu waxaa la sida alfaada kale inoo iman doontana waxa weeye khud xuutan fajcalhu fii miktal waxaad qaadataa xabad kalluuna alladna ku qaado wa qiila lahu waxaa la yidhi idaa faqadta alxuuta kalluunka haddaad weydo farjic noqo fainaka adigu satalqaahu khadar waad la kulmaysaa yani idaa rajacta faama huwa halkii aad kalluunka ku ilowday baad ka helaysaa oo aad ugu soo noqonaysa riwaayaad soo socda insha allahu tacaala inoo sii faahfaahin doona kutubta soo socota kitaab alambiya iyo kuwa la midka ah wakaana waa ahaa muuse calayhi salaam yatatabbacu mid dabagala athara alxuuti kalluunka raadkiis iyo meesha uu ku socday fi lbaxri badda gudaheeda kalluunkii markuu salladii ka dhacay ka duulay ee baddii uu galay waxay isku dayeen inay dabagalaan inuu dabagalo faqaala limuusa muuse waxa ku yidhi fataahu wiilkiis wiilkii la socday arayta waxaad ka warantaa id xilli aweyna aanu u dumanay oo aanu u iilanay oo bimacnaa aanu hoos harsannay ila sahra dhagaxii weynaa fa inii anigu nasiitu waan ilaaway alxuuta kalluunkii baan ilaaway walibana sida riwaayaadkaasi tilmaamayaan masaafay socdeen in muddaa bay soconayeen wamaa ansaaniihu ima ilowsiin ila shayaanu shayaan mooyaane an adkurahu inaan xasuusto shayaanun baa ilowsiiyey qaala waxa uu muusa calayhi asalaam dalika arrinkaasi maa kunna nabqi waa tii aynu dalbaynay waa taynu u soconnay fartadda waa soo laabteen calaa aaaarihima raadadkooda qasasan iyagoo guraya qasas waa tatabucu laar raadka in la guro ayaa fawajada way markay soo laabteen khadiran bay heleen fa kaana waa ahaa min shaanihima xaalkooda alladii kiibaa ka mid qasa allaahu caza wajalla alla uu ku qisooday oo uu kaga waramay fii kitaabihi waxaa lagu tilmaamaya masaail muhim oo cilmiga ku saabsan qisada iyo faahfaahinteeda iyo khadar iyo axwaashiisa halkeydaynu insha allahu tacaala ku faahfaahinayna laakiin laba qodob waxaa la yidhi dhicisku inta mindida loo siisiiduu kasii bakhtiyaabaa layidhi khadar xaalkiisa halkaa waxba la sugi laba qadiyad baynu ka tilmaamaynaa laakiin niqaashkeeda iyo doodeeda halkeydaynu ugu tegi doonnaa insha allahu tacaala khadir sida raajixa ah waa nebi ambiyada ka adiladana laga qaadanayo suuratlkahfi iyo xadiidkan cilmiga la siiyey fawajada cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina raxmata min cindina waa nubuwa wacalamnaahu min ladunna cilma adilo badan baa taa ku tusaysa raajixu waa inuu yahay nebi ambiyada ka mida calayhi salaau masalada labaad khadar ma noola walow ibnu salaax iyo nawowiy culimmada qaar ay leeyihiin waa noolya bal waxaabay soo naqliyeen jumhuurtu inay qabaan inuu nool yahay laakiin qowlkaasina waa daciifun jiddan axaadii bukhaari iyo muslim isku waafaqayaan baa imanaysa oo nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxa weeye xadiikii cabdilaahi bni cumar uu ka yahay habeen intuu saxaabada u khudbadeeyey xilliyadiisii ugu dambeeyey sanadkii tobnaad ayuu i araaytakum laylatkum haadi fainahu laa yabqa cala ra'si miati sanati min alaan cala dahri اlardi miman huwa calayha axad maantadaan idinla hadlayo laga bilaabo ilaa boqol sano qof hadda nooli noolaan maayo qolada waa nool yahayna ilaa xilligeennan bay sheegayeen nawowi iyo raggii la midka ah waxay noolaayeen qarnigii toddobaad bay noolaayeen ayay noolaayeen waxay lahayn xilligaa waa noolya welina waa noolya laakiin qowlkaasi waa aciif taasi waa masalo masaaishaynu ka qaadanayna ugu muhiimsane baabka loo keenay waa muusa calayhi salaam isagoo aynu ognahay waxa weeye ambiyadii ululcasmiga rasuulkii xilligaa joogayna ah waxyigu ku soo degayay ayaa markii loo sheegay cid ka cilmi badan wuxuu go'aansaday inuu cilmigii u rexlaysto masaladana waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya taxamul lmashaaq fii alab اlcilm tacabka iyo mashaqada muusa calayhi salaam banuu israa'iil buu hogaaminay uman buu hogaaminay nebigooda ahaa mas-uulkooda ahaa inuu ka dhex baxo waxa weeye oo safar intaa leeg uu galo waxaasoo mashaqaa iyo tacabana xamilo waxay kutusaysaa cilmigu inuu istaahilo ya haddii xoogaaga kalahadahay hadda ay ku dhibayso aad soo kalahayso ya dee xaalkaaga adaa isqiyaasaya eh, mashaqooyinka in xamilo marka cilmiga la dalbayo fawaaidda waxaa ka mida ah in la tawaaduco aad isleedahay magaalada adaad ugu cilmi badan ana aclam inaadan odhan xaafadda iyo intaad iska agdhowdin haddaad ugu cilmi badan tahay qofku inaanu sii inuu ugu cilmi badan yahay muusa calayhi salaam oo sidii uu filanayay sheegay inuu cilmi badan yahay oo welibana aynu ognahay khadar calayhi salaam inuu ka cilmi badan yahay dhinacyo kale khadar masaa'il buu kaga horeeya masaaisha muuse uu garan waaye laakiin axkaamta ummad buu maamulayay waxybaa ku soo degayay axkaam cibaadaad mucaamalaad cilmi buu gudbinayay waxaasoo dhan waa kaga horeeyey khadar calayhi salaam marka la leeyahay aclam waa fi bacdi masaa'il ee mulaan maaha waxaa kaloo aynu ka faa'iidaysanaynaa qadiyadda ku saabsan ee qofka waxa weeye in la edbiyo waayo culimmadu waxay tilmaameen muusa calayhi salaam alle subxaanahu wa tacaala marka uu u sheegaya khadr calayhi salaam waa min baabi taadiib waa lagu edbinaya waxaa jooga cid kaa cilmi badan ilaaqaa uu ilaaqay ayaa waxa wey lagaga daba tegay fawaaidda laga qaadanaya badan tahay laakiin waxaa ugu muhiimsan muusa calayhi salaam iyadoo la og yahay mustawaha uu joogo haddana cilmiga waa u rexlaystay waana u safray waana qiyaasaysaan qofku hadduu cilmiga magaaladii uu joogay uu ku baranayo way sahlanti laakiin inuu safar u galo oo hawlihiisii iyo danihiisii ka dhex oo qurbo iyo tacab u galo asafaru qicatu min alcadaab baa inoo soo socota waa nooc ka mida cadaabka wuxuu ugu xamilayay si uu cilmiga u albo cibra inoogu sugan baabun qowl nabiyi sal allahu alayh wasalam allaahuma ya allahu ilaahay ou callimhu bari waa bnu cabaas alkitaaba kitaabka waa kitaabka qur-aanka wey qaala waxau hi xadaana abu macmar wa cabdillaahi bni camr ibn abilxajaaj albasri almuqcad baa loo yaqaanaa cabdilaahi bni camr almuqcad qaal waxau hi xadaana cabdulwaari bni saciid alcambari albari qaal waxau hi xadaana khaalid waa khaalid ibni mihraan wuxuu caan ku yahay alxadaa oo noqonaysa kabatole laakiin saynu soo tilmaannay kabatole ma ahayn laakiin wuxuu ahaa nin la fadhiista ayuu aha kaana yujaalisuhum waa almansuubuuna ila khilaafi aahir abi mascuud albadri waataynu kusoo tilmaamnay nusiba ila badrin lakinahu lam yashhadha cinda ahli musalax laakiin buhaari saynu soo tilmaannay masaladii baa adugula xidhiidha kadalika alxadaau liljilaasi wamiqsamu mawla bani cabaasi waataynu soo lahay lam yakun xadaaan wainama jaalasahum qolo kale waxay yidhaahdeen waa sida hadda aynu isticmaallee wuxuu halhays u lahaa markuu dadka wax u sheegayo uxdu hada alxadu uxdu hada اnaxw shaygan saasoo kale ka dhig qaabkaasoo kale sidaa u samee kabatolo iyo hawlahaba may ahayn markuu dadka doonaya inuu waxu sheego uxdu hada naxw sidaasoo kale shaygaa ka dhig kelmadaasaa ku badnayd dabeedna xadaa lagu dhejiyey xadaa sidaana waa way dhacdaa hadda qofka kelmadu halhays u leeyahay in lagu dhajiyo oo loo isticmaalo magac looga dhigo waa laqab cala ayi qal xadana khaalid waa ibni mihraan alxada can cikrimata mawla bni cabaas can ibni cabaasi radi allahu canhuma qaala waxau damanii rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalam rasuulkii alla waa ii dumay riwaayata kala cadaynaya ilaa sadrihi laabtiis laabtu ku qabtay nabigu calayhi salaau wasalaam wa qaala waxau ihi allaahumma ya allahu ilaahayow callimhu bar alkitaaba kitaabkaaga allow bar allana waa baray subxaana wa tacala xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya cilmiga in isugu duceeyo waa laga faa'idaysanaya ibnu cabaas ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey qur-aanka in la baro macnihiisa allahuma callimhu tawiil baa alfaadda kale tilmaamaysa waxaynu kaloo xadiika ka faa'iidaysanaynaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sida ula dhaqmayey waxa weeye da'yarta siduu ula dhaqmayey waanu ka faaiidaysanayna oo nabigu waa soo dhaweeye laabtiisana waa ku qabtay shafaqadiisa iyo naxariistiisa iyo mucaamaladiisa wanaagsan ayaanu ka faaiidaysanayna fawaaidda waxaa ka ah sida riwaayaadka kale laga qaadanayo nabigu calayhi salaau wasalaam ciday wax u qabata ayan kaan ciday doonta ha noqoto inuu nabigu calayhi salaau wasalaam u abaalgudo ibnu cabaas ducadan wuxuu ku mutaystay wuxuu la soo hoyday habaryartii maymuuna oo nabigu qaba calayhi salaau wasalaam maymuna bint lxaari ayuu habeenka la soo seexday nabiguna waa ulahaa habeenka calayhi salaau wasalaam dabadeedna subixii intaanuu nebigu soo kicin habeenka qaybtiisii dambe ayuu ibnu cabaas weysadiisii usii diyaariyey markuu nebigu soo kaca calayhi salaau wasalaam waxa uu man wadaca haada yaa weysadan ii dhigay ii diyaariyey ibnu cabaas baa yidhi aniga dabna nebigu intuu soo dhoweeya buu laabta waxa weeye usoo dumay wuxuuna ugu duceeyey ducadan ugu duceeyey ilmaha aad dhasha xitaa koobiya kuu keeno ama kabaha kuu keeno jazaaka allaahu khayra inaad ku tidhaahdo ilaahay cilmiga ha furo yaa waa wax wanaagsan weeye nabigu wuxuu u ducaynaya ibnu cabaas oo aanu dhalin ilma adeer ahaayeen waa aadaabta loo baahan yahay in waxa weeye la qaato kole bulshadeennu ma duca marun bay yidhahdaan marka la tukado ama xilliyada qaar ha la inoo golayaasha laakiin carabta anagu dhaqankaanu ku aragnay ka ugu ciyaala suuqsani kelmaduhu ku celcelinaya waa duca wey allah yhaliik allah yahdiik allah yaxfadak ya maantaba waxa laysku salaamaya waa duco ducadaa iska badan ilmihiisu hadduu waxu keeno waa u ducaynaya tajri calaa lisaanihi ya inaguna waxaa laga yaaba agga maagidda inugu badan baabun wuxuu baab u yahay mataa yasixu xilmuu ansaxaya samaacu sagiir ilmaha sabiga ah maqalkiisa ama xadiidka uu maqlaya xilibuu ka ansaxaya waxaa jira waxa la yidhahda taxamul xadiidka qaadashadiis iyo adaa in gudbiyo qaacidaduna waxay tahay yajuusu fi taxamuli maa laa yajuusu fi lada xadiidka qaadashadiisa waxa ku bannaan gudbintiisa waxaan ku bannaanayn masaladaasaa laga hadlaya yani ma ansaxaysaa ilmihii sabiga ahaa xadii inuu maqlo gudbintu waa inoo dambaysa ma gudbinaya oo kale markuu gudbinaya waa inuu qaangaadhaa masaladaasna khulaasadeedu waxay tahay qofka gaalka ah iyo ka faasiqa ah muslim weeye laakiin dembi badanoo faasiqa iyo ilmihii aan qaangaadhin saddexdaasi xadiidka inay qaataan oo ay maqlaan xaaladahaas waa la ogoliya laakiin iyagoo sidaas inay gudbiyaan lama ogola gaalku xilligii gaalnimada xaadiistu maqlay hadduu soo islaamo waa laga qaadanaya ilmihii sabiga ahaa intuu sabiga ahaa abcan waa mumayiz waa ka wax kala soocaya waxa weeye wuxuu maqlay waa laga qaadanaya markuu qaangaadho faasiqii saasoo kale xilligii faasiqa u wuxuu maqlay waa laga qaadanayaa markuu toobad keeno ee cadaaladda waxa weeye laga helo waman bikufrin aw siban qad xamala aw fisqihi uma rawaa id kamula yaqbalhu اljumhuur wاlmushtahiru laa sina lilxamli bal ilmuctabaru waa masladeenaynu ka hadlayno qaala waxa uhi xadaana ismaaciil bnu abi uways wa ismaaciil bnu cabdillaah bni abi uways alsbaxi qaala waxa uhi xadaanii malikun oo abtigiiya imaamu daar اlhijra can ibni shihaab an cubaydlaahi bni cabdlaahi bni cutba axad fuqahaai sabca can cabdilaahi bni cabaas qaal aqbaltu waan soo qaabilay raakiban xaalan ahay mid fuushan calaa ximaarin dameer labyo dhadigba waa noqdaa ximaarkaasoo ataanin dhadig ah ximaar waa labyo dhadig ataaninna waa dhadig keliya wey wa ana aniguna yowmaydin maalintaas qad naahasdu aan ku dhawaaday qaarabtu yani aan ku dhawaaday alxtilaama waxa weeye qaangaadhnimo aan ku dhowaaday warasuulu laahi sal allahu alayh wasalam rasuulka allana yusalii uu yahay mid tukanaya biminan meesha mina la yidhaahdo ilaa jidaar gidaar waxaan ahayna nabigu uu u tukanaya calayhi salaau wasalaam ma waxa la diiday gidaar baa la diiday oo waxa laga yaabaa canazadii iyo sutrooyinkiisibaa u yaala mise waxa la diiday sutroo dhan baa la diiday imaam shaafici waxa uu leeyahay sutroo dhan baa la diiday waxaana laga qaadanaya sutradu inaanay waajib ahayn baabkeeda inoogu iman doontaa insha allahu tacaala baab sutra famarartu waan soo maray bayna yaday bacdi safi sufuufta qaar hortood baan soo maray wa arsaltu waan sii daayaa alataana dameertii tartacu xaalay tahay mid daaqaysa fadaaltu waxaan galay fi safi safkii baan galay falam yunkir dalika calaya ama falam yunkar laguma qabsan alika arinka calaya dushayda ama cidi iguma qabsan nabiga calayhi salaau wasalaam iyo saxaabada toonna falam yunkir haddii la yidhaahdo waa nebiga nebigu iguma qabsan falam yunkar haddii la yidhaahdana la iguma qabsan waa nebiga iyo saxaabada xadiiku wuxuu ka hadlayaa ilmaha sabiga ah masalada ku saabsan salaada maxaa gooya waa inoo soo socota baabkeedu laakiin hadda maxalushaahidku waxa uu yahay cabdulaahi bnu cabaas ba masale inoo faaiideeyey masaladaa uu inoo faa'iideeyey xilliguu faa'iidaysanaya taxamulayay ma qaangaadhi sida uu sheegay oo waxau hi naahasdu lixtilaal waxaan ku dhowaaday qaangaadhnimo hadduu ku dhawaaday waxaa la fahmaya inaanu qaangaahin so sidaa ma inaanu gaadhin baa la fahmaya wuxuuna inoo sheegayaa sunno nabi calayhi salaatu wasalaam nabigu inuu tukaday meesha mina bilaa sutrana uu ku tukaday masaladiina waa laga qaato waata imaamu lbukhaari saxiixiisa uu ku soo saarayo ilmaha sabiga ah xillimaa laga aqbalaya xadiidka inuu waxa weeye soo wariyo inuu wariyo maaha inuu maqlo si hadhow looga aqbalo culimmadu waxay yidhahdeen waa inuu mumayiz yahay wax kala soocaya kala soociddu maxay tahay qole waxay yidhaahdeen ida faraqa bayna albaqarati waalximaar hadduu idhaahdo kanina waa sac kanina waa dameer hadduu idhaahdo waa mumayiz qaar waxay yidhahdeen mumayiz wuxuu ku noqonayaa ida dabada alcadad min waaxidin ilaa ishriin hadduu ka bilaabo kow ilaa labaatan waxbuu kala soocaya laakiin qaacidada ugu fiican waxay tahay tamyiizuhu an yafhama alkhitaaba qad dabaduu waraduhu aljawaaba taasaa ugu fiican inuu hadalka fahmo lagula hadlayo jawaab saxanna uu celiyo taasaynu tamyiiz ku sheegaynaa aabba koobka ii soo qaad uu dhaqaaqay koobkiibuu soo qaaday uu kuu soo celiyey waxbaad weydiisay waa kaaga jawaab taasaa waxa weeye lagu xadaynaya wغaaliba yaxsulu in hamsu adr faxadahu اljullu biha uma istaqar sida haalibkaana an sana lagu gaadhaa waa laga yaaba dadka qaar maskax badan u dhashay afar inay mumayiz ku noqdaan wax ku kala soocaan qaarna waxaaba laga yaaba inay la gaado waa sida dee dadka iyo degaanada iyo shucuubta waxa wey u kala maskax badan yihiin ayib marka masaladaas waxaan leenahay khulaasadeedu hadduu ilmihii wax kala sooco wax kala fahmo xadiidka inuu dhagaysto waa laga aqbalaya laakiin gudbintiisa waxa weeye waa inuu qaangaadho waxaa la mida fatwadii ya isagoo aan qaangaadhin caalim baa laga yaabaa inuu noqdo xataa haddii uu mujtahid noqdo inuu fatwoodaa uma banaana ilaa uu qaangaao huruudda ijtihaadkay ka mid tahay inuu qaangaao cilmi kasta ha yeesho <clears throat> qaala waxa uhi xadaanii muxamed bnu yuusuf hal waxaanu soo tilmaanay maxamed ibnu yuusuf haddii la ilaaqo inuu yahay bikandi ninkii labaadna waxaa firyaabi laakiin waa iska kay dabamartay shalay maxamed ibnu yuusuf alfiryaabi haddii maxamed ibnu yuusuf la ilaaqo aaliban waa iryaabi wey waa firyaabi wuxuuna noqdaa bikandina waa noqdaa hadda kani waa maxamed ibnu yuusuf oo la ilaaqay waana waa bikandi wey qaala xadaana abu mushir waxaa inoo caddaynaya inuu yahay moxamed ibnu yuusuf albikandi firyaabi waxba kama maqal abi mushir shiikha la yidhaahdo waxba kama maqal waxaa lagu kala soocaya shuyuukhda lagu kala soocaya labada sufyaanna way kala leeyihin haddii moxamed ibnu yuusuf la yidhaahda sufyaan waa athawri maxamed yuusufna waa firyaabi haddii la yidhahdo xadaana maxamed ibnu yuusuf qaala xadaana sufyaan sufyaan waa ibnu cuyayna ibnu yuusufna waa biikandi weeye laakiin qaar baa inoo imanaysa aan la kala saarin madaxa la isgeliyey ma firyaabiba mise waa biikandi waayo shiikha ay ka warinayaan waa inay isku waafaqeen labaduba wax kala caddeeyana lama waynoo iman doontaa insha allahu tacaala xadaanii muxamed bnu yuusuf albikandi qaala waxau hi xadaana abu mushir cabdilacla bni mushir alhasaani cabdilacla baa la yidhahda qaala waxau hi xadaanii muxamed bnu xarb alkhawlaani alximsi ashaami qaala xadaanii zubaydiyu waa muxamed bnu lwaliid azubaydi waa qabiilkiisa alximsi waa magaaladiis can الzuhriy wa muxamed bni shihaab can maxmuud bni الrabiic bni suraaqa alanصaari alkhasraji qaala waxa uhi waa صaxaabiyun صahiir wey sida xadiikanu ka fahmayn qaala waxa uhi caqaltu waan ka fahmay min الnabiyi sal اllahu alayh wasalam nabiga xaggiis ayaan kaga caqliyaysta majatan tufid majaha uu ku tufay fii wajhi wejigay wlxaal ana bnu hamsi siniin anoo shan jira min dalwin wadaan xaggeedana biyaheedii uu igu tufay oo wejigayga uu ku tufay yani biyahaasoo min dalwin tufidaasoo wadaan xaggeeda ka ahaatay xadiikan isaguna wuxuu inoo tilmaamaya ilmihii sabiga waxay ka mid tahay axaadiista culimmadu ay u daliishadeen sida haalibkaa shan sana hadduu ilmuhu gaadho inuu wax fahmayo an sano hadduu gaao inuu wax fahmayo wa aqalu mudda laakiin saynu soo tilmaanay qaacidadu sanad ma aha sanadku waa sida haalibka ah waa sano laakiin qaacidadu waxay tahay inuu wax fahmo waxna celiyo hadalna uu celiyo taasaynu ku xadaynayna hadduu lix iyo toddoba uu gaadho oo taa laga waayo mumayiz maah haddii uu ka yar yahayna oo intaa uu ka soo baxana waa mumayiz tabiiqa dadkaa leh baabun wuxuu baab u yahay alkhuruuju fii alabi lcilmi alabka cilmiga la dalbayo in loo baxo waa alrixla fii alab lcilm culimmaduna aad bay u daneeyeen kutubna waa laga alifay uma bilaad arxal walaa tasahali fi lxamli wacmal bladii tarwiihi aadaabu aalib lxadiika ama aalibulcilmiga kow waxa ka ah inuu cilmiga beledkiisa ka dalbo kadibna bilaada kale iyo dhulalka kale uu u safro cilmigana uu ka dalbo waa muhimaadka ka mid tahay culimo badan buu la kulmayaa caqliyo badan buu la kulmayaa masaa'il badan buu la kulmayaa khibrad badan buu kororsanaya nin aan dhul marin dhaayo malabaalig fiqi badan baa u soo baxaya intaa uu rixlada ku sugan yahay xilliyada qaar hargeysa gaadh oo boosaaso gaadh oo culimmadeeda la soo kulan waloo isbuucna ha noqotee wax siyaadso naam waraxla waa rixlaystay jaabir bnu cabdilaah masiirata shahrin waxa weeye bil meel loo socdo ilaa cabdilaahi bni unays saxaabigaasuu u safray waa shaam fii xadiiin waaxidin xadii keliya waa xadii qisaas xadiika loo yaqaano in xitaa xayawaanaadka loo kala qisaasaya maalinta dambe xashriga xadiiska ku saabsan yani jaabir bnu cabdilaah wuxuu ka mid yahay toddobada saxaabiya ugu axaadiista badan waa min culamaai asaxaaba alkibaar buu ka mid yahay haddana hal xadii axaadiistiisu waa kumanaan haddana hal xadii buu u socday mudabira madiina ilaa shaam bil buu u socday hal xadii walibana la soco xadiidka waa maqlay u hayaa xadiidka dad buu ka qaata dadkiibuu weydiiye waxaa la yidhi cabdulaahi bnu unays baa noo sheegay dabeedna wuxuu raadinayaa xadii ma aha ee waa sanad caaliya yani dadkan u dhaxeeya isaga iyo cabdilaahi ibnu unays meesha inay meesha ka baxaan sanad caaliya ayuu doonaya taasina de waa shay dheeraada wey haddii xadiikaba aad u baahanto aadan ahayn iyadoo waaba macquul laakiin xadiikii aad hayso oo welibana dad lagu kalsoon yahay saxaaba uu ka maqlay saxaabigii nebiga ka maqlay inuu doono calayhi salaau wasalaam waxa weeye waxay kutusaysaa dadaalku halka u leegyahay abi ayuub baa la badan baa rixlaystay jaabir bnu cabdilah saa aynu tilmaannay waa dadkii ugu axaadiista badnaa wlmukiruuna fi riwaayat اlأthar abu hurayrata yalihi bnu cumar وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها قال وxau hi bخاري xدثنا أبو القاسم khالد بن khلي ayaa l yidhahda khالد بن khلي قال wxau hi xدثنا محمد بن حرب waa alkhawlani waa ninkaynu soo dhaafnay قال wxau hi قال الأwزاaعiyu imaamkii jليilka ahaa waa abu amr abdlaahi cabdamaan bni amr cabdaraxmaan ibni camr alwaaci qaala waxa ui awsaaci waa aimmadii de sufyaan athawri iyo imaam maalik iyo kuwaasuu la mid ahaa waa ragga ardaydeedu aanay u adeegin wey qaala waxa uhi ahbarana zuhriyu muxamed ibni muslim can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma anahu tamaara huwa wlxuru bnu qays ma iska dhaafo adaba kaynu hadda soo marayne mise haddana waan ku celina annahu tamaara waa murmeen huwa isaga iyo wlxuru bnu qays bni xisnin alfazaari fii saaxibi muusa bay ku murmeen famara bihima waxa soo maray ubay bnu kacb fadacaahu waa u yeedhay ibnu cabaas faqaala waxa uhi inii anigu tamaaraytu ana waaaxibii tamaaraytu waa murannay ana aniga iyo wasaaxibii saaxiibkaygan waa xuru bnu qays haadakana fii saaxibi muusa baanu ku murannay aladii kaasoo sa'ala weydiistay asabiila wado ilaa luqiyihi kulankiis uu alla weydiistay inuu la kulmo hal samicta ma maqashay rasuul allahi sal allahu alayhi wasalam rasuulkii alle ubayiyow yadkuru shaanahu xaalkiisa isagoo sheegaya faqaala ubayun waxau ihi nacam ha samictu nabiya sal allahu alayhi wasalam baan maqlay yadkuru isagoo sheegaya shaanahu xaalkiisa yaquulu isagoo leh baynamaa muusa xilli muuse fii malain kooxuu ku sugan yahay oo min bani israa'iil id jaa'ahu rajul ninbaa u yimi xilligaas faqaala waxau hi ataclamu ma ogtahay axadan axad aclama minka kaa cilmi badan muusow qaala muusa waxau hi laa ma ogi faawxa allahu caza wajalla ilaahay wuxuu u waxyooday ilaa muusa bala cabdunaa khadir addoonkayaga khadir baa kaa cilmi badan fasa'ala waa weydiistay asabiila wado ilaa luqiyihi kulankiisa uu u gaadhayo fajacala allaahu alla waa u yeelay lahu muusa alxuuta kalluun baa loo yeelay caayatan calaamad baa looga yeelay wa qiila lahu waxaa la yidhi idaa faqadta alxuuta kalluunka haddaad weydo fa inaka adigu satalqaahu khadar waad helaysaa waad la kulmaysaa halkaas kalluunka lagu waayey fa kaana muusa sal allahu calayh wasalam wuxuu ahaa yatatabacu mid dabagala ahara alxuuti kalluunka raadkiisa filbaxri badda uu ku raadeeyey ayuu dabagal ku samaynayay yacni waddadii u qaaday fa qaala waa yidhi fataa muusa limuusa wiilkii muuse muuse waxa uu ara'ayta waxaad iga warantaa in xilli aweyna aynu u dumannay oo aynu u laabannay ila asahrati dhagax fa innii anigu nasiitu lxuuta waxaan ilaaway kalluunkii baan ilaaway wamaa ansaaniihu ma ilowsiin ila shayaanu shayaan mooyaane an adkura inaan xasuusto faqaala muusa waxau hi dalika kaasi maa kunaa nabgi waa kii aynu dalbaynay wey fartadaa waa laabteen cala aaaarihim qasasan iyagoo guraya fawajadaa waxay heleen khadiran bay fakaana wa aha min shaanihima xaalkooda waxaa ka mid ahaa maa qasa allahu fii kitaabihi ka kitaabkiisa alla ku qisooday maqsuudka waa fahmaysaan waa alrixla fii alab lcilm alkhuruuju fii alab lcilm cilmiga in loo safro nabiyullaahi muusa oo ululcasmiga ka mida oo loo waxyooday oo xilligaas cilmi badan hayay ayaa safar galay oo rixlo galay baabun wuxuu baab u yahay fadlu man calima wacallam fadliga uu leeyahay man calima ka cilmiga barta ee wacallama gudbiya ee dadka bara fadliga uu leeyahay shalay baynu soo maraynaa alcaalim rabbaani ninka caalimka ah ee rabbaaniga ah waa kii bartay ku camalfalay ee waxa weeye gudbiyey qaala waxa uhi abu cabdillaah xadaana muxamed bn اlcalaa muxamed ibn اlcalaa wuxuu ka mid yahay axadu shuyuukh اla'imati الsitta ayuu ka mid yahay muxamed ibn اlcalaa ibni kurayb abu kurayb alhamdani alkuufi lixda kutub sitaha sheekh buu ahaa qaala waxa uhi xadaana xamaad bnu usama abu usama ayaa la yidhaahda xamaad bnu usama abu usama alkuufi can burayd bni cabdillaah can burayd bni cabdillaah bna abi burdata bna abi musa alashcari can nabiyi sal اllah alayh wasalam qaala waxau ihi nabigu waxau ihi maalu maa kii tusaalihiisu bacani illaahu bihi ilaahay uu iila soo diray oo min alhuda hanuuna waa tusintii xaqa lagu tusinayay iyo wlcilmi cilmiga oo ah wixii lagu tusinayay kamal اlhayfi waxaana looga jeedaa diintii iyo cilmigiibaa looga jeedaa kamal اlhayfi اlkaiir roob badan buu yahay cilmigaas iyo hanuunkaasi asaaba haleelay ardan dhul haleelay fakaana minha dhulka waxaa ka a ah, naqiyatun ay ardun naqiya dhul wanaagsan oo saafiya ayaa waxa weeye ka ah, ay ardun ayiba qabilat ilmaa biyaha aqbashay faambatad soo saartay alkalaa daab iyo wlcushba caws alkaiira badan kala waxaa la yidhaahdaa cawska guud ahaan ama kiisa cusubee qoyan ha noqdo ama kiisa qalalay ha noqdo waa kala cushbiguna waa ka qoyan oo kaliya labadabana daaq iyo cawska looga jeeda biyihii waa aqbalay waxna waa ajaadibu kuwa biyoqabati leh dhul adag oo biyaha qabanaya amsakat ilmaa oo biyaha qabatay fanafaca allaahu biha ilaahay biyaha waa ku anfacay annaasa dadka fasharibuu waa cabbeen wasaquu waa waraabsadeen waaracuu xoolihii bay waraabsadeen waaracuu wayna beerteen biyihii waxbay ku beerteen wa asaabat minha wa asaabat waa haleesha yani aaifa koox oo minhaa ka mida wa asaabat waa haleelay minhaa xaggeeda xaaluu ka mid yahay aa'ifatan koox buu haleelay roobkii ukhraa kale yani roobkii wuxuu kale ku da'ay dhul kale inamaa hiya yadu qiicaanun waa sisib ama waa didib laa tumsiku aan qabanayn maa an walaa tumbitu aan soo saarayn kala ama caws dhulkaasina waa dhulka ugu liita biyana ma qabanayo wax soo saarna ma laha wuxuu hi nabigu calayhi wasalaam fadalika kaasi maalu man mid tusaalihii wey faquha fahmay ama faqiha fahmay fii diin illaahi diinta alla fahmay faqiha waa marka ficil looga jeedo ee uu fahmayo faquhana waa marka inta uu fahmo ay abeecad u noqoto sajiye ayuu noqoto labadaba waa loo dabdiyey wanafacahu u anfacay maa bacaani illaahu bihi wixii alla ila soo diray facalima bartay wa callama dadka baray kaasi waa qayb wamalu man mid tusaalihii lam yarfac bidalika ka aan kor ugu qaadin ra'san madax madaxa aan kor ugu qaadin walam yaqbal aan aqbalin hudallaahi hanuunkii alle alladii kaasoo ursiltu bihi layla soo diray qaala abu cabdilaah bukhaari waxa uu qaala isxaaq isxaaq waxa uu leeya waa ibnu raahuuya isxaaq ibni ibraahim ibni makhlad waxa uu leeyahy wa kaana minha waxa ka mida ah, aa'ifatun koox yani biyaha cabtay waktiga qayluulada waa watiga inta badan la ayilo xilligaasaa la ayila sooma bacda duhurka waa biyaha ku qayilayba u egtahay yani xilliga qayluulada waxa wey cabay dhul biyaha cabay aacun waa dhul sisiba yacluuhu lmaa biyuhu waa dul maraya yani ku hakan maayo waa dul soconaya biyaha qaban maayo waxna ka soo bixi maayaan wasafsafu safsafku almustawi waa ka siman min alardi dhulka waxa weeye maxay yidhahdeen gegi gegidheer bay yidhahdeen waa gegidheerkaas nacam lafdiga qayalat ilmaa waxa weeye culimmada qaar waxay yidhahdeen waa tasxiif lafdiga qabilat ilmaa baa la tasxiifiyey waana sida loo badan yahay qabilat ilmaa halkii soo ahayd ayaa ayalad layii culimada qaarna taawiilkaasay ku awiileen yani qayalat ilmaa biyaha waxay aqbashay watiga qayluulada naam oo tilmaamay watiyadii wati ka qabilat ilmaa waa wati kastaba waa dhul biyaha aqbalaya macnahanina waa watigaasuu aqbalay laakiin waxaa looga jeedaa waxa weeye watigaasuu aqbalay watiyada kalena waa la mid culimada qaarna waa taxiif bay leeyihi xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya cilmiga in la barto dadkana la baro fadliga uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam dhulalka saddex baa loo qeybi dadka marka laga eegaya cilmiga iyo hanuunka soo gaadhaya wacdiga la dhegaysanayo cilmiga la xambaaranayo waxa weeye sida ay u aqbalayaan u fahmayaan u dhaqangelinayaan waxyaabaha haddii laga eego iyadoo dhulka lagu shabahaya dhulkii saddex qaybood baa laga dhigay dhul waxaa laga dhigay biyahana waa qabanaya oo biyahii waa haynaya waxna waa ka soo baxaya labadaba waa leeyihi biyihii waa cabaya wax soo saarna waa leeyihi uu aqbalay dhulkiibaa ku intifaacay oo qoyaya oo liqaya biyihii naftiisu ku anfacaya dhulkii dadkana wax soo saar ayuu u leeyihi waxbuu soo saaraya kaasi waa kaamilka wey qaybta labaad biyihii bu qabanayaa laakiin dadku u hayaa biyihii isagii kuma intifaacin oo dhulkii ma cabin waa de barkadihii iyo wixii la midka kale iyo dhulkii saasoo kale ahaa biyihii waa haynaya waa laga dhaansanaya xoolihii baa laga waraabsanaya laakiin dhulkii wax soo saar male biyihiina ma cabin waa qayb labaad wey qaybta waxay ku tusaaleeyeen waa qofka cilmiga intuu bartay aan gudbin qofka intuu cilmiga bartay waxa wey aan gudbin may cagsiga qofka inta waxa weye waansaxsanay soo ma qofka cilmiga intuu bartay aan gudbin kaas wey qaybta saddexaad waa mid aan hanuunkaba aqbalin saasaan ujeeda yani waa qof cilmigii waa bartay mid baa meesha ka maqan kumuu intifaacin oo kumuu amal falin laakiin dadku u gudbinaya waa faynuuskaa baxaya ee isagii gubanaya dadkiina ay shidanayaanoo ka faa'idaysanayaan iftiinkiisa kaasina waa nooc wey waa noocaas cilmigii waa xasiliyey kumana camal falin oo naftiisa kuma anficin laakiin dadkiibuu u gudbinaya waa ninka cilmiga leh ee aan cilmigiisa ku camalfalin laakiin gudbinaya qaybta saddexaad waa qayb aan wababa aqbalin aan waxbaba aqbalin nabigu markuu sheegaya calayhi salaau wasalaam ee ku dabaqayay labaa laysugu soo celiyey laba xaalo unbaa la tilmaamay mid waxa laga dhigay mid intifaacay dadkuna ay ku intifaaceen midna waxa laga dhigay midaan aqbalin midaan aqbalin labadaasaa laysugu soo celiyey saddexdii dhul sidee loogu kala celinaya culimmadu waxay leeyihiin ka koowaad isagu waa ka kaamilkaa wey yacni barta oo xasiliye oo aqbalay ta labaad uu ku intifaacay naftiisu ku anfacay si wanaagsan ta saddexaad waa gudbiyey waa ka saddexdaa kulansaday wey kaasi waa marxaladda koowaad man nafacahu ma bacani illaahu bihi min alcilmi wاlhuda facalima wacallam qimada ayuu gelaya ka labaadna ka hooseeya laakiin isaga laftiisu waxtar buu isagana waxaa lagu macnaynaya qofkii cilmiga bartay ee waxa weeye cilmigii aan aadka ugu dadaalin waayo qof muslimoo cilmile baynu ka hadlayna wuxunbuu kaga camalfalaya laakiin gaabis buu leeyih siday ahayd ugamuu camalfalin marka waxoogaa nafciyo naftiisaana waa ka soo gaadhay dadkiina waa u gudbiyo waxbaa ka soo gaadhay guud ahaan waxtar buu leeyih labadaasi waxay gudagelayaan qaybta koowaad laakiin laba siman maaha qaybta saddexaadna waxaa isugu tegaya horta kii gaalka ahaa ee waxa weeye islaamnimadaba aan aqbalin cilmiga xadiidka fiqiba iska dah kaasi waa soo gelaya walam yaqbal huda allahi aladii ursiltu bihi waxaa kaloo soo gudagelaya kii aan cilmina baran kuna camal falin kaasina waa soo gudagelaya muslim baa noqdo isaguna waa soo gudagelaya maxaa meesha loo keenay xaaladda ugu wanaagsani waa man calima wacamila wacallab ninka saddexdaa kulansaday waa kaynu shalay kusoo tilmaamaynay alrabbaani calima facamila facallab waa caalimun caamilun muallim muallim ama naashir wey masaladaasaa laga hadlayaa idan martabada dadka muslimiinta ah ugu wanaagsani qofka ugu fiicani waa kee waxaa asal u ah ilmi in la helo cilmi in la helo ayaa asal u ah waayo markaanu leenahay calima iyadaa koowa dabeedna wuxuu ku camalfalaya wixii u bartay kadibna waa gudbinaya cilmiga ka asala baabun wuxuu baab u yahay rafcu lcilmi cilmiga in la kor yeelayo ama baabu rafci lcilmi cilmiga in la kor yeelaya baabkiisi weeyi wa uhuuri ljahli jahliguna uu soo baxayo wa qaala rabiica waxaa wuli laa ymbaii uma haboona laxadin qof cindahu agtiisa ay ahaatay shayun shay oo min alcilmi cilmiga ka mida an yudayica nafsahu naftiisa inuu dayaco qof waxoogaa cilmiga haya intay doonto ha noqoto inuu naftiisa dayaca ma aha ma waxaa looga jeedaa qof xaqiiqatan cilmi u leh cindahu cilm bilficil ficil ahaan buu cilmi u leeyah hadduu cilmi leeyahay inuu naftiisa dayaca maaha cilmi buu leeyahay bilquwa yani awood buu uleeyahay cilmiga inuu barto maskaxda lagu siiyey labadaba waa lagu macnay labadaba haddii aynu ku macnayno waxaa isbedelaya an yudayica nafsahu naftiisa yaanu dayicin haddii la yidhaahdo cilmiguu awood u leeyahay cindahu qaabiliy cindahu cilmun bilquwa inuu waxbartuu awoodaa haddii sida aynu ku macnayno ma aha naftiisa inuu dayico oo bimacnaa uu cilmiga iska daayo waxaad arkaysaa qof aad u maskax badan oo cilmiga hadduu dalbi lahaa caalim noqon lahaa xifdiga iyo fahamka alla uu aad u maskax badan qofkaasoo kale waxaynu leenahay inuu naftiisa dayacan maaha waayo cindahu shayun min alcilm ay alqaabiliya lilcilmi waa qof aqbalaya cilmiga inuu barto macnaha waynu ku macnayn karnaa haddii lagu macneeyo cindahu shayun min alcilmi cilmibaabu haya waa qof cilmi leh an yudayica nafsahu taana waxaynu ku macnaynaynaa haddii uu alla cilmi siiyey cilmiga waa inuu gudbiyaa naftiisa inuu dayaca maaha waayo cilmiga la qariyo waa halaag cilmiga haddii la bixin waayo waa la ilaawaya yaziidu bikarat اlinfaaqi minhu wayanqusu in bihi kafan shadadta cilmigu wuxuu ku ziyaadaa bixinta marka haddaad cilmiga bixin weydo waad ilaawaysaa maalinta dambe waad shaxguuraysa jaahil baad soo baxaysa macnaha waa lagu macnay cilmi buu leeyahay lagu guubaabinayaa inuu gudbiyo si uu cilmiga u ilaaliyo sidaa waa lagu macnay waxaa kaloo lagu macnay cindahu shayun min alcilmi cilmi buu leeyahay yudayicu nafsahu naftiisuu dayacaya koonuu gelaya uu iska tukanaya dadka isu sheegi maayo inuu cilmi leeyahay muujin maayo inuu cilmi leeyahay uu dayacmaya haddaad magaalo u guurto aan lagaa aqoon magaaladana aad ugu cilmi badan tahay siday dadku kaaga faa'idaysanaya ma waxaad is leedahay ma ku soo degaya sheegaya inuu ninkana caalim yahay waxaa lagu ogaanayaa inaad ismuujiso oo aad cilmigii faafiso aad u soo banbaxdo bilowga waxaa laga yaabaa in layaa yaqaana ninka yaa garanaya laakiin cilmigaaga xaaladaada caddayn doona ha isdayicin haddaad cilmi hayso isa soo saar oo waxa wey muuji si lagaaga faaiidaysto haddii kale waa dayacmaysa wayna dhacdo de xitaa saxaabadii ka dhacaysa ya ibnu mascuud baa inoo iman doonta isagoo leh yani haddaan ogahay low aclamu axada tubaliquhu lbil aclama minii bikitaab illaah laraxaltu ilay ma garanaya cid igaga cilmi badan kitaabka alle haddaan ogaahayna safar baan u geli laha wuxuu sidaa u leeyahay ardaydu dhiirigelinaya inay ka faaidaystaan laakiin de waa ninkii cid waliba sheegan mayso ku degdegi mayno insha allah ayib macnahana waa lagu macnay waxaa kaloo lagu macnay cindahu shayun min alcilm cilmi buu leeyih yudayicu nafsahu naftiisu dayacay uu isliidaya siduu isu liidaya cilmigii iyo wanaaggii iyo qiimihii la siiyey buu dhaafsiisanaya adduunya dhow ya adduunyo dhowbu ku bedelanaya cilmi buu leeyahay wuxuu doonayaa xil inuu qabtoo kale waxyaabo badan oo diintiisa kamida mida ah ayuu ka tanaasulaya cilmi buu leeyahay dadku qiimo weyn bay u arkayaan haya habeen wuxuu shaxaadaya qadadiisa iyo cashadiisa ayuu dadka weydiisanaya cilmigiibuu dayacaya waa qiimo dhacaya waayo biniaadamka haddaad u baahato biniaadamka waxa wey waad qiimo dhacaysa taana waa lagu macneeyey walow ibn xajar uu leeyahay waa laga munaasibsan yihi laakiin culimmada qaar waxay dhaha taasaaba munaasiba sidee munaasib u tahay haddii qofkii cilmiga lahaa uu waxaweeye naftiisa u dayaco oo cilmigiisa ku camalfali waayo oo naftiisa uu liido oo karaamadii cilmiga uu ka helayay uu isagu baabi'iyo taasi waxay keenaysaa in la baabiyo isagana dadku inay baabiyaan markay baabiyaanna dacid cilmi weydiin haddii cilmi la weydiin waayana cilmigiibuu ilaawaya sooma dayicibay usoo noqonaysa khulaasaة اlqowl intuba waa macaani wanaagsan wey rabiicat الra'yi waxa uu leeya waa imaam maalik shiikhiis laa ynbagii uma haboona liaxadin axad cindahu agtiisa ay ahaatay shayun shay oo min alcilmi cilmiga ka mid an ah yudayica nafsa naftiisa inuu dayico qaala waxa uhi xadaana bukhaari xadaana cimraan bnu maysara qaala waxa uhi xadaana cabdulwaari waa ibnu saciid can abi tayaax isagana waa soo mar an anas bni mali qaal waxa ui qaala rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam ina min ashraad saaca saacadda calaamadaheeda waxaa ka mida an yurfaca alcilmu cilmiga in la kor yeelo wayahbut aljahlu jaahilnimadu ay sugnaato wayushrab alhamru khamriga la cabo wayadhar azina zinaduna ay muuqato oo ay faafto calaamadaha yaamahay ka mid tahay qaal waxa uhi xadaana musadad qaal wuxuu uhi xadaana yaxya waa ibnu saciid alqaطaan can shucbata ibn اlxajaaj can qataada ibni dicaama can anas ibni malik qaala waxa uhi lauxadianakum idiin sheege xadiian xadii laa yuxadiukum aanu idiin sheegin axadun axad oo bacdi aniga iga dambeeya samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam yaquul min ashraad الsaaca calaamadaha saacadda waxaa ka mida an yaqila alcilmu cilmigu inuu yaraado wayadhar aljahlu jaahilnimadu ay muuqato wayadhar azina zinadu ay muuqato ay faafto watakura الnisa dumarku ay bataan wayaqila الrijaalu ragguna ay yaraadaan xata yakuuna ilaa uu ahaado lihamsiina mra'atan kontonka dumara alqayim اlwaaxid mas-uul keliya ay yeeshaan oo danahooda u qumaya labadan xadii wuxuu ku keenay imaam اlbukhaari baabu rafci اlcilm cilmiga in la kor yeelayo cilmigana waxaa la kor yeelaya aakhiru zamaanka sida xadiidka lagu sheegay taa macnaheedu wuxuu u dhacaya ku dadaal cilmiga inta aan la gaadhin xiliga la rafcinayo waa inaad ku dadaashaa oo cilmiga la daneeya maxalu shaahidku waa intaas weeye waxaana la tilmaamay calaamadaha saacadda inay ka tahay waxyaabaha la tilmaamay waxyaabahaasina waa maqaasidii diinta waa maqaasid diin waxaa la sheegay diinkiibaa la sheegay diintiibaa la sheegay xagee diinta lagu sheegay yaqila alcilm cilmigu hadduu yaraado diin baa yaraanaya diinkiibaa yaraanaya waxaa la sheegay wayabut aljahlu waa cagsigiis cilmigu hadduu yaraado waxaa imanaya jahlibaa imanayao sugnaanaya waxaa la sheegay caqliga in la ilaaliyo wayushrab alkhamr khamriga haddii la cabo waxaa badanaya caqligii in la dayaco waa maqaasida waaweyna islaamka wayadhar azina taranta in la ilaaliyo iyo cirdiga iyaduna waa maqaasida waaweyne diinta waxaa ka mida ah, waxa weeye iyaduna xadiidka dambe lagu sheegay Eh, ama xadiika inoo soo socda isaguna waa yakura alharju waxaa badanaya dilka iyo qatligaa badanaya waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha waaweynee la ilaalinayo waanaynu arkaynaa sida waxa weeye xaalku iyo halka uu socdo imaam alqurdubi oo culimmadii qarniga toddobaad noolaa ya innaga iyo nabiga calayhi salaau wasalaam buu inoo dhexeey calayhi salaau wasalaam de afartan saneno hadda ku dhowdhowna culimmadii qarnigaa noolaa lix boqol iyo jarjar ayaa markay axaadiistan macnaynaya waxay leeyihiin wa hada min calaamaati nubuwa waa calaamadaha nabiga nabinimadiisa kutusaya alayhi salaau wasalaam waayo waxa uu sheegay way dhacdo waa toddobaboqoloo sano ka hor hadday maanta joogi lahaayeen waxa socdo maxay u malayn lahaayeen dadka qaar baa hadda marka laga hadlaya masaladan ama zinadu inay faaftay ama xumaantu aaftay laga yaaba inay difaacaan oo ka soo horjeestaan oo yidhaahdaan waxbaba ma jiraan iyadoo laga yaabo xaqiiqada inuu ogyahay waxaan malaynaya waxay ahayd waxa weeye xilli toddoba sano laga joogo oo aan fasax ku imi ayaa qoys qoysaska ka jilibada jilibo hoose nin ka ayaa wuxuuhi waanu yaabanahay waxaa naloo qabsadeen dhowr iyo waladazinaa naloo qabsaday marka waxaas ii beelihii ka waaweynaaye dadkii ka waaweynaana tula xaalkooda suduuyi marka de inay wax ka sii xumaadaan mooyaane waxna ka soo hagaagi maayeen wax ku sii socdaan maalmahanna dee fasaadkii saddexda cisho socda waa arkayn ya waxa weeye agtooda sida loo marayo waddadan hadda mashaadka ka dambaysa inamadiina tagsigii bay dhex fadhiyaan hablihiina dibadday uga soo baxeen waaa laga yaaba imaamadiibaa lagu hahaya indhahagaan ku arkay inantiibaa dusha haysata gaadhiga inankiina gudihiibuu dhex fadhiyaa waa inqilaabu lmawaasiin qaar baa gaadhiga dushiisa fuushan ya qaar baa dhabtii lagu haya ama iyagu ku haya inamadii ku haya waa fasaad maa bacdahu fasaad wey haddaynaan ka qayb qaadan takfiifintiisa iyo yarayntiis iyo kadigiddiis waxaa wey de masjidka laysugu soo gelay masjidka ayaa laysugu soo gelayay marka waxaa weeye ilaahay fitnada haynaga ah qabto allahuma laa tuaakhidna bima facala sufahaa ayaynu leenahay insha allahu tacaala sal allah waslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslm